yeeshadheere dhulkayaga naga u dhimanayne dhawaaqalaaya bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka galab wanaagsan

mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka galab wanaagsan alaab waxaad ku dhageysataan kaalimaha suugaanta kuwii dhexo kuwii hore kelikeliga lamaanaha kaftanka iyo sheekadu kama marna galabta waa talaado xubintii noo sheekeeyaa barnaamijka qeybka ah wadajirna waxaa halkaan kala socodsiinaya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 ester galab wanaagsan galab lamida ah, bootaan adiga iyo dhegeystayaasha farsamayqaanka maxaaga tegay farsamayqaanka usoo wadaa ee mala dagaalsanay soo ritay salaantiis farsamayqaanka barnaamijkeenana waxaa leenahay mhm. sidoo kale adigana galab wanaagsan waayahay saaxiibayaal galabta waa talaado hadda waa galab gaar ah galab mhm. barnaamijku waa galabtadii maaragtay dhegeystayaasha iyo annaga naloo kala dhexbixi <laughs> waa galabtii anigii barnaamij anigii dhegeystayaasha ah. barnaamijka a wada laheyn ayagana dhankooda ka qoslaan mhm. anigana dhankeena aan ku qosolno baneey dhexdooda gelinina ma maqli jirta galabta aniga iyaga dhexdeenna cid ku jirta male ku dhex jira malaan si fiican sheekooyinka ay soo direenaan halkan ka aqrin doonaa mhm. oo midba midda kale ka qosol badan tahay si wanaagsan haddee jirgeembiyaana waa wadataa galabta <laughs> waa galabtii oonka wax badan waa lagaa qoslin doonaa saaxiibayaal adinkuna waad nala qosli doontaan intii aan ka gaarnoo sheeka ah ayaan galabta halkan ka aqrin doonaa hadduu ebeidmo mhm. eh, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kala wanaagsan inta badan waxaan xoog saari doonaa sida mhm. sheekooyinka dhageystayaasha ay noo soo wada diran u wada aqrin lahayn hadduu alla idmo dhageystihii sheekadiisa aan ka tagnana mhm. xumaan uguma tagine mhm. waqtigai cariir nagu noqdaaleenayhorta rajaxumaha muujinin <laughs> maya afeef hor lahaa usii sheeg waxaa laga yaabaa sheeko qosol badan intay noo soo mhm. diraan falanqeynteeda inay nala tagto eh, dhima lahan intaan ka gaarnaa akhri doona hadduu eeba idmo eh, iyagana waan ka qosli doonaa annagana waan ku wada qosli doonaa waxay soo direen marka barnaamijka alaaba waxaan ku daha furanaa mid kamida kaalimaha sugaanta hadda ma adiga mase galabta mhm. hadiiba lagaa helay mhm. ma adiga mase mhm. waa waaba arin kale anigii dhegeystayaashu adigaan ku siinay galabta dahfurka waa hagaag waxaan noo soo qabanayaa hees uu ku luqeeyo alfanaan suldaan seeraar oo la yiraahdo basra basra ku nool badbaado ma u noqon badbaado ma u noqon badbaado ma u noqon baxnaana gaabaryaay nafkaaga baahan boolyow ku nool badbaado ma u noqon badbaado ma u noqon badbaado ma u noqon nafu basaastay afintadii baryo socod dheer u buseeshay ma baananaysaa nafu basaastay baafintadii baryo socod dheerdheer u buseeshay ma baananaysaa tanu bogaayey jacaylka beertay tufax bislaaday bil khayr deeday bogaaye jacaylka beerta tufaax bislaaday il khayri deeqday markaad ku taala bogaad ku taala baby baby markaad ku taala markaad ku taala bogaad ku taala baby baby markaad ku taala ka beertay tufaax bislaaday bilkhayr deelday taanu bogaaye jacaylka beertay tufaax bislaaday bilkhayr deelday barkad ku taala bogad ku taala baby baby barkad ku taala barkad ku taala bogad ku taala baby baby barkad ku taala mayri deeqday basra fiicaney bogaagaygu qabo bishaaradayday bilkhayri deeqday basra fiicaney bogaagaygu qabo maray boqoradayda baxsankayda ballantayla dhow awgaaban booriyo badweyno maray boqoradayday hunna baxsankayday ballantayla dhow jacaylka beertay tufax bislaaday bilkhayri deelday tanu boga jacaylka beerta tufaax bislaaday bilkhayri deeda barkad ku taala boogad ku taala baby baby barkad ku taala barkad ku taala bislaaday bilkhayr deeday tanun bogaaye jacaylka beertay tufax bislaaday bilkhayr deeday barkad ku taala bogad ku taala baby baby barkad ku taala barkad ku taala bogad ku taala baby baby barkad ku taala jacaylka beertay tufaax bislaaday bilkhayr deeqday taanu bogaayey jacaylka beertay tufaax bislaaday bilkhayr deeqday barkaad ku taala bogaad ku taala baby baby barkaad ku taala barkaad ku taala bogaad ku taala baby baby

may an weli ma arklaba maalina hawada saarabdheed waay way cusubtaxtufax <laughs> eh, bislaadaytufaxbislaaday mhm. mhm. eh, eryo badanaa cajiiba haysta kamid ah laxankeeda iyo qaabka hadda muusiga loo saarayna Mm-hmm. waa maaragtay labadan beri anaa yaro mashquulaa u malaynaa mm-hmm. heesihii cusub ama heesaha cusub mm-hmm. aalada tigtoga lagama waayo markaama tigtoga kaa dileyd mi <laughs> igama dileyd mid laakiin anaa mashquulsanaa u malaynaa wax sababta u arki waaye inaa maanta hees eh, in hees laba beri ee yaasho laba maalintaalo oo arki waayo oo adiga aa ii sheegtid waxay caddaynee inaa adiga aa la socotid mashquulka saa'idka ah eh. intuu ka mhm. jiraa maa wax nafaasiista aniga dhegeystayaasha waa idin soo wadaa bisinka ha ka hor dhicin maalmahana waa maqneed moogta sheeko oo waxaa idin soo wadaaye mhm. oo weliba waxa mashquulka keenay eh, ku saabsan laakiin gadaal waayesheekooyinka ay noo soo direen mhm. marka taada gadaal noogu dhig si wanaagsan dhegeystayaashaan gudagalno sheekada ugu horeysa n waa tahay bootano adiga dhegeystayaal sheekada ugu horeysa aan usoo qabanayo ayaa waxay tahay horta waxay ku bilaabatay sheeko qosol badan mid kamid a dhegeystayaasha idaacadda kulmi ayaa inoo soo diray mm-hmm. hadda ka hor waxaa xanuunsaday mm-hmm. hadda ka hor wiil ayaa waxaa xanuunsaday saaxiibkiisa oo u dhashtay wadanka jina <laughs> markaay ku ah, saabsantahay nin jaynesa iyo mm. nin soomaali ah saaxiibkiisa marka waxaa lalahay ninka jayneska xanuunsan mm. aaday u liidatay xaaladiisa mm-hmm. keligiis ayuu qolka ku jiray ninkii oo soomaaliga ahaa isbitaalka ayuu ku boqday qolkii ayuu ugu tagay marka ninkii jayneska ahaa wuxuu ku celcelinaa mm-hmm. jaayayaan jayayaan erayadaas uu mhm. ku celinaa wajiinayski iyo luuqadadoodii si fiican yaa iyo igu ayagaa yaqaanaane markaasuu wuxuu sameeyey ninkan mhm. saaxiib eh, ninkii oo soomaaliga ahaa ereygan oo ninkan ku celcelina uu mhm. fahmi waay ilemaba yaa fahmaayo eradan jaa eh, yaa eh, yaan muu fahmin uu ku celcelinayay uu yaabo wuxuu isla ninkan muxuu ka wadaa dardaarankan ninkii ilaa uu ka dhinto Mhm. eradaas ku celcelinayay wuu dhintay geeridiis kadib ninkii wuxuu u safray dalka shiinaha mhm. si uu ogaado micnaha dardaaranka saaxiibkiisa erayadiis uu ogaado darteed u safray dardaaran oo wuxuu islahaaye ninkaas ah, soo ogaaw bal erayadaas micnahooda markaa ogaatid waxaa laga yaabaa inaa fahantide talo maxay noqon doonaan ereyadaas <laughs> wuu bacay wuxuu aaday jaynihii mm-hmm. ereyadii mm-hmm. uu baarbaaray mm-hmm. wuxuu ogaaday micnahoodii oo ahaa saaxib tubada ogsijiinka ayaad ku taagan tahay ee ka kac <laughs> Eh, asina dardaaran kaloo suganayilaa wuxuu islaa soomaali dhib badanta waa taqaanaa ah. ninka ugu yaraan ilaa ninkaa nin nafsadiis mm, eh, oksijiinkii oo asi neefta uu ku qaadana lagu taaganya uu ahaa rafaaduuba qababa markii mm, tubada ka kacniyahow <laughs> waa neefta ugu sii yaraanaysa isna wuxuu is yiri si fiican u dhegeysataa dardaaranka uu sheegay wuu baxay ugu dambeyntiin wuxuu la aaday jeynaha soo ogaaday suu soo ogaaday wuxuu ogaaday in mhm. tubada oksijiinka saaxiibkiisa uuba ku taagnaaba <laughs> khasaare gabanan <laughs> eh, geeridaradii ku dhamaatay geerida saaxiibkiisa saas waa sheekada saasay <laughs> tahay marka waa sheeko aada u yaab badan dhegeystahaasi <laughs> aada u mahadsan yahay sida wanaagsan oo sheekadaas quruxda badan inoogu soo diray aad iyo aad eh, barnaamijka gala wanaagsan qaybihiisii hore ayaan isla sii maraynaa faahan noole fari kama qodna mhm, sheeko hadda lay bilow tahay mhm. iyo labo midna kuma koobna mhm. hadda laba bilow tahay sheeko sheeka hadda lay kow tahay yaab isgaare botano markaana waxaynu ku noqonaynaa mhm. dhankii iyo kaalimaha suugaanta waayahay maxaad soo qabanaysaa markaana waxaan soo qabanaa ani adi camal miyo oo kuwii damba mhm. heesaha cusub aadaayo <laughs> laakiin ana saas kugu bootay ama hees dambale kusoo qabataa balsabad dhima lahani waxaan soo qabanaa alfanaan lafoole lafoole lafoole fanaanka weyn mhm. iyo fanaanada kale mhm. najmadashaad heesay ku wada luuqeynaya weliba heesta waxaa la dhahaa mhm. dareenkii igubi jiray dareenkii igubi jiray mhm. waan ka oo kale waa miya heesta micnad gadaala ka fahmi doontaa laakiin hadda dareenkii igubi jiray kadib la foole iyo najmadashaad ku wada luuqeynaya waa yahay saaxiibayaal dhegeysa haboon sube. lafooleynadoonashaad si fiican eryada heesta waxaa ka mid ahaa mhm. cishqigan la golongolay si fiican kol hadduu gobaaday adigana ku guud furay mhm. galad weeye eebe najmi nashaad ayadana kama yareysane mhm. waxay leedahay dareenkii igubi jiray gol hadduu gaclay adna gooni ku helay waa guula mahadee waa laisku dan sheegtayaynu mhm. guriyeg leelna ee leedahay aadii adigii wyn aan kuu qabo baahiyaha adigana ay dhankaaga jiraan aynu guriyeg leelana ay leedahay aaday yani eh, u mahadsan yihiin fanaaniinta iyo sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka qeybta ka ah weliba la foole iyo mhm. najmanashaad heestooda waxay tahay heestaa markay soo bixaysay mhm. heesa aan aadka u xiiseeyay ku jirtaa adiga inta badan markaana siinada ku jira waa sababta usoo qabatayba <laughs> waa dhegeystaa waa xiiseeyaa heestan mhm. waa hees labada qof mararka qaar heesa waxaa jira markii lasoo qaado moodid in adi ay kaasaa ku saabsan tahay eh. mase aad sidaa u xiiseynaysaa marka qisada heystu ay ku qotanto iyo qisada adiga ku isyeelan mararka qaar ha an ah, hadda marka qisasaasan ima haysatee mm. <laughs> haddana saas ay tahay heystaa waa xiiseeyaa fanaanlo foolay inajmashaad mm-hmm. barnaamijkeenay galab wanaagsan ay qeyb ka ahayn galabtan mm-hmm. marka sheekooyinkiiya hadda weli fare ka qodnayn mm-hmm. dhankayga markaan maxaad noo soo qabatay sheeko qosol badan oo uu noo soo diray cabdinuur eer magaciisa kusoo koobay oo kamida mid ah bahda galab wanaagsan wuxuu yiri hadda kahor nin tabajaracaan ah eh. oo ku noolaa wadanka talyaaniga mhm. ayaa waxaa hadda ka hor u imaaday nin u dhashay wadanka jeynaha si uu tinta ugu jaro galabta soomaaliya iyo jeynaha kala garqaadeynaa <laughs> markii uu tintii u dhameeyey ayuu ninkii jeynaha ahaa wuxuu ku dhahay mhm. waa imisa lacagta timajarihii ayaa dhahay wax lacag ah lagaama rabo mhm. jeynisku marku wuxuu dhaha waay sabab tabanjarihii wuxuu dhahay waxaan rabaa in aan wax bulshada ku anfaco mhm. jeyniska marka wuxuu dhahay waad mahadsan tahay in badan sidaasuan uga tegay mhm. markaan tabanjarihii soomaaliga wax lacaga ma qaadan markuu weydiiyey sababta lacag rabana wuxuu dhahaa bulshadan rabaa inaan anfaco marka wax makaa qaadanaya iska bax marka waa mahadsanto uu dhahay mhm. maalinkii xigta markii tabanjarihii uu furay tabanjarihii markuu goobtiisii furtay ayuu albaabka hore wuxuu ku arkay qoraal mahadcelin ah iyo dahab hadiyad ahaan loogu soo diray ha isla markiiba wuxuu ogaaday inuu jayniiskii soo diray maalin kadib marka waxa hadana u yimid timajaraha nin u dhashay wadanka faransiiska mhm. markii tinta loo dhameeyey ayuu weydiiyey tamajarihii lacagta uu timaha ugu jaray mhm. marka sidii kale ku yiri haddana wuxuu bulshada raba inaan wax ku anfaco wax lacaga kaama rabo marka markuu sidaa ku yimid ayuu haddana marka maalinkii xigtay wuxuu furay shaqadiisii mhm wuxuu arkay fiyooro badan iyo barfuum wuxuu isla markiiba gartay inuu ninka faransiiska ahaa usoo diray maalintii saddexaad ayaa tima jaraha waxaa imaaday nin soomaali ah markii madaxa loo dhameeyey ayuu mhm. dhahay waa imisa lacagta mhm. saaxiibkaa waxaa la dhahay eh, kharasha kaama rabo mhm. maxaa yeele bulshadan rabaa inaan wax u qabto waa mahadsan tahay uu dhahay uuna iska baxay maogtahay jayniiskii iyo faransiiskii soomaali bay dhib badanta wax un way horta fani waaye aad yo ninkii timaha jarayey ama tima jaraha iska lahaa wuxuu arkay subaxii dambe markuu meeshii furay boqolaal dhameera ah oo meeshii <laughs> meesha dadka kale markii hawsha loo qabtay ay mm-hmm. waa mahadsan tahay iyo wax iskeenayeen mm-hmm. iyagu markii la dhahay free waay meeshaan ah, waxay keenay oo ninka diid loogu dhisaayo mm-hmm. awheelo boqolaal uu soo baxay balansatay xaafadda dhanut wuxuu dhahay timaha injiidin meesha ka jirta ah. free waay soo baxa meesha freegeena geeyaa la <laughs> dhahay soo baxuu soo dhawo <laughs> waa filahay aad iyo aad walahninkiiba mhm. asaabi abo markaas eh. maadaama bulshada si firya ugu shaqeeya uu dhahay mhm. waa in loo keenaa dadka waaba loo keenay mm. looma kala harinin si fiican saas aad u yahay sida wanaagsan uu sheekadaasi uu noola wadaagay waaye mhm. dad maarata boqoro ah waaye laakiin eh, marka qaar markaa rabta dadka qosliso sheeka mala waalaha la iska abuuraa si fiican marka eh, ku mahadsan yahay aad yo aad mhm. eh, qeybihii dhexa isla sii marayna barnaamijka mhm. waxaan soo qabanayaa marka hees uu ku luuqeeyo axmed saki oo la yidhaahdo inaga caashaqeena waa mid dadku casharada oh. mhm. waayahay heeso wada dhegeysana saaxiibayaa xiisaha cashaqa abuura nolosha afaraxa asuma jawiga calmashada dareenka dhagaha waxa cuna jacaylka jawiga calmashada dareenka dhagaha waxa cuna jacaylka jawiga almashada dareenka dhagaha waxaa cuna jacayl jawiga almashada dareenka dhagaha waxaa cuna jacayl jacaylka cudan lay xumaa dadka cawridood degdeggaa cashrigaan ku beernay dhaqsanada ka mareen la yaabay caloosha badhbaa ka diidan innaga caashaqeennu waa mid dadkuba casharada ka qaadinaga caashaqeennu waa mid dadkuba casharada ka qaado xumaa xumaa dadka cawridooda degdega cashqiga ku beernay dhaqsana cirka mareen la yabay caloosha badhi baa ka diidan innaga caashaqeennu waa mid dadkuba casharada ka qaato innaga caashaqeennu waa mid dadkuba casharada ka qaato koday cimila ada rooba cidiyo oo dhulkawada cagaara hawada carfigiyodgoolka ayaan caashaqa ku beernay hawada carfigiyodgoolka ayaan caashaqa ku beernay cirkoday cimila ada rooba ciidiyo oo dhulkawada cagaaran hawada carfigiyowdgoon ayaan caashaqa ku beernay hawada carfigiyowdgoon ayaan caashaqa ku beernay intaba ku dhaafmay adkiye marka nabarku gaadho codko waan kula qabaaye kalsooni camal wanaagsan maxaad cid kastaba ku dhaafmay xumaa dadka cawrido degdegaa cashqigaan ku beernay dhaqsana cirka mareen la yaabay shabadh ba ka diidan xumaa dadka cawridooda degdega cishqigaan ku beernay dakhsir cirka la yabay hawsha badhbaa ka diidan inaga caashaqeennu waa mid dadkuba casharada ka qaato inaga caashaqeennu waa mid dadkuba casharada ka qaato inaga caashaqeennu waa mid dadkuba casharada ka qaato inaga caashaqeennu waa mid dadkuba casharada ka qaato waa tahay inaga caashiqeena waa mid dadkuba casharada ka qaata mhm. waa caashiq la wada ogyahay oo in lagu daydo <laughs> mudanmarka mhm. caashiqeena lagu daydo ah, lleeyahay inaga caashiqeena waa mid ah, leeyahay inaga mhm. caashiqeena waa mid dadkuba casharada ka qaata si wanaagsan caashiqeeyaa jaceelada qaar oo waxaa jira mataqaanaa markaa aragtid amase inta kama seertid adnasa camal ma sameysa walaha taasaa la mid ah marka qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkaas la soo gaaranay saaxiibada barnaamijka maxaa leedahay saaxiibada barnaamijka waxaa leeyahay horta galabta talaada waa galabta idinka aa wada leedihiin mhm. anagana aa idinku soo tashano mhm. aa isdhahno hay bootaan mhm. birita waa talaado ah, <laughs> hay dhegeystaan sheekaduu soo dira arag bootaan ka waran hor way fiican tahay sheekada aad u qosol badan tahay marka waa galabta keliya aan isla wada leenahay barnaamijka ay nagala qayb qaataan fariimahooda aan akhrino saaxiibyaal aada mahadsantihiin intii ha fariimahooda halkaan aan ka akhrinay intii aan ka gaari weynay waqtiga naga dhacay aawadii waan ka raali raaligelinaynaa saaxiibadii fariimahooda aan soo qaban weynay mhm. gabagabadii aan isla joognaa sare saaxiibada alaab waxaan ka tagnaa mid kamida ah ah kaalimaha sugaanta aad iyo aad maadaama dahfuurka adig aa qaaday waa in ana mhm. soo xiraa dooqa dhegeystayaasha u tagaynana adigaan kuu daaya maxaa usoo qabanaysaa bootaan adigii dhegeystayaasha barnaamijka mhm. galba wanaagsan ee galabtan waxaan ugu tagaynaa hees la yiraahdo dheef dheef oo ay wada qaadaan mhm. hodan cabdiraxmaan mhm. iyo fanaanka mhm. nuur cadde nuur cadde waayahay saaxiibayaal guud ahaana heestaas ayaa u dambeysay barnaamijka galab wanaagsan tan iyo barnaamijkan mid lamida ah intaynu ku kulmeyno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo